bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaa cashirkii lixdanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma cala nabiyina maxamedi waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay sanadii sideedaad ee taariikhda islaamka bilowgeedii dagaalkii la odhan jiray ghazwatu mu'ta ayaa aynu maraynay waa halkii dagaalku ka dhacay ghazwatu mu'ta waay waxaa laga yaabaa inuu qofku isweydiiyo marka laga sheekeynayo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxaa loogu badiyaa dhinaca ghasawaadka ama dagaaladii dagaal yar iyo mid weynba maxaa looga sheekeyn waayey dhinaca nafiska iyo wacdiga iyo casuumadihii la galay iyo ah, gacmaha furane lagu soo dhaweeyey iyo dadka heshiiyeen iyo waxaasu waxaa lagu tilmaamayaa caalamkan aynu ku nool nahay in laba quwadood isku haya labada quwadood legdan bay ku jiraan waa quwadda xaqa u adeegeysa iyo tabaadilka u wa siraacun bayna alxaqi waalbaatil siraaca iyo legdankaasi wuxuu ka soo dhex bilaabmay markuu ilaahay caalamkan abuuray odaygiina dhalee aadam oo olala uu ku qaaday ka qisadiisa qur-aanku in fara badan uu ka sheekeeyey ibliis la idhaah saasay ku soconaysaa ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha oo aynu arkayno ama ku soo maraynay keybka maqan markuu nebigu inooga sheekeynayay inay isugu soo biyo shubanayso nebi ciise oo kaa cawarana dajaal duulimaad ku qaadaya intii isaga iyo mu'miniintu ay ka badbaadeen kadib duulimaadkii ajuuj iyo maajuuj ay soo qaadeen yaajuuj iyo maajuuj baa soo weeraray ciise iyo muslimiintii waktigaa joogay way ka baxsadeen oo buuralayday fuuleen ilaahay baa sangaalle iyo cudur ku salido way wada dhinteen kadibna ciise ayaa markii u horreysay isaguna dajaal cawar khaarajiyey sidaasay u soconay halkaasay kusoo gebagaboobaysa waxaa kaloo halkan laga arkayaa haddii laba arrimood iska hor jeedaan oo naqiidba inay isku yihin laba naqiid si toosa isaga hor jeedaan waxa aan ah, macquul ahayn inuu midigka kala ogolaado waa laba isu opposite oo isriixaya midibaka kale ayuu buufinaya oo uu doonaya inuu cidhiidhiyo meesha ka saaro waa xaqii iyo ehelkiisii iyo baatilkii iyo ehelkiisii ilaahayna wuxuu doonayaa caalamkan waxa ka jira caalami noqdee ka hirgala ee dadkana dhaqayuu u dooray waa diintiisi iyo xaqa waxaa iska macruufa caalamkan haddii la murmo oo maaragtay arrintu wadahadal ay dhaaftay gacan tagto dee in labadaa shay isu didka ah ee isu cagsiga ah ka cudub roonaada aan wax muquuninayo marka ilaahay waxa uu doonayaa kanuu caalamka u dooray ee manhajkan saamigee sarreeye xaqa ahi inuu noqdo ka cududa leh inuu noqdo ka caalamiga ah inuu noqdo ka la hoos yimaado inuu noqdo ka laga haybanaysto lidalik ayaa aayadaha ka warramaya axkaamta soomka iyo salaada iyo sekada iyo xajka afartaa arkaano islaamka marka la isku daro waxa ka badan aayadaha ka warramaya jihaadka iyo qisadiisa jihaadka iyo taariikhdiisa mid hore iyo mid dambeba iyo cududa islaamu yeelanayo ayaa ka badan ba lidalik ayaa suurado magacooda loo bixiyey suuradaha jihaadka uu ka muuqanaya suuraة اfatxi suuraة الnasri suuraة اlanfaal suuraةu اlqitaal suuraةu tawba suuradahaasoo dhan waxa ka mu suuraة اlmunaafiqun jihaad baa ka wada muuqanaya waanaynu arkaynaa ama taariikhda marka dib u laba quwadood oo kala duwan weeyo quwadda xaqu marka ay saraysana caalamka cadaaladda iyo cilmiga iyo nidaamka iyo amniga usoo noqda quwadda baatilku marka ay saraysana gebiga caalamku qaylu isu baxaya qaylo iyo ifsaad ayuu isu baxaya ilaahay baa tilmaamayo waxa hi ina almuluka idaa dakaluu qaryata afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilata wakadalika yafcaluun awoodda ciidan ee baadilka u adeegeysaa marka ay waddan soo gasho way burburisaa dadka sharaftilena way dulaysataa wakadalika yafcaluun laakiin awoodda xaqu wixii cisilana cisi bay ukordhisaa wixii bilaa cisiyana cisi bay siisaa marka waxa weeyaan xaqani inaanu ku hirgelaynin oo aanu ku jirayn aanu ku joogaynin awoodda la-aanteeda isagoo mustadcaf dadka muslimiintiina mustadcafin yihiin ayaa hadday awooddaa ka tanaasulaanay cid kala siiyaan ma uga habrabaan waxa dhacaysa diintooda iyo iimaankooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda intuba inuu wada daciifayo waa run marka caalamka la eega maanta muslimiinta tiradooda kun iyo saddex boqol oo milyan baa lagu qiyaasaa bilyan iyo saddex boqol oo milyan waxaa la odhan karaa waa one third ama thuluthulcaalam saddex meelood marka caalamka laga dhiga meel ayaa ay ku dhow yihiin haddana jiritaan ma leh waxaa loo yaqaanaa adduunyada saddexaad ayaa loo yaqaana ay liiskay ku jiraan waa liiska adduunyada saddexaad wey iyagoo halka caalamka ugu fiican xudunta caalamka ee istaraatiijiyadda dhulka bay haystaan istaraatiijiyadii dhaqaalahay haystaan istaraatiijiyadii manhajkay haystaan kullu dalik iyaday jiraan haddana waa dad yaroo daba dhilifoo meel dambe un kaga qoran taariikhda waxaa keenay awood darada awood darada xataa dhaqaalihii iyo dhulkii wanaagsanaa iyo waxoo dhami haddaanay awood lahayn dee waa lagaga shubanayaa qofka oo inaga arkayna marka sidaa daraaddeed nebiguna calayhi salaatu wasalaam gacmo furan laguma soo dhawaynine meeshii uu tuugada kaga baxsaday isagoo dhukusaya halkii uu ka baxsaday oo maka ah ayuu isagoo xoog la soo galay oo laga haybadaysanayo madaxa la foororinayo o leeyahay kun khayra ibni lana inankii ugu wanaagsanaa anu yeelanay noqo min fadlik na nabadgeliyoo na daah iska sii kaayo daayo hanaga aargoosan iyadoo laleeyahay <clears throat> marka ehm, dadka muslimiinta ina jihaad iyo lasoo qaado awooday dadka muslimiinta ah iyo yeeshaan waxay xaaladan marayaan inay yidhaahdaan war waxaa haynagu soo qaadqaadin yaan la ina soo eegin yaan irhaab la sheegin yaan la ina dabagelin yaan kabaraha maraykanku ina qabsanin iyo yurub yaan la colaqabataynin waxaasaa la maraya markay halkaa taagan tahay dee adigu gabatae waa sii libdhaysaa un waa sii gaabanaysaa ilaa lagu waayo ilaa lagu waayo sad usoo kici kara wey waaya <clears throat> aswatu muta jahaza calayhi salaau wasalaam fi jumaada alula bisha jumaada alula la idhaahdo waa tan iminka sii dhammaanaysa miya talo tan aynu iminka ku jirnee dhammaanaysa ya jumaada alula jumaada alaakhir baa bilanaysa jumaada alula baa sii dhammaanaysa iminka saa filaya marka tanuu ayuu diyaariyey jaishan col wa inagaa soo aragnay xalay colkaas oo u aargudaya asxaabtii la laayay gaalku markuu og yahay ka islaamka ahee far la saaro in isaga shani soo gaadhayso oo qofkani qof bilaatalo aanu ahayn u dhowaan maayo hadduu laakiin ogaado dee sidaa ciraaq iyo israa'iiliyiinta iyo inay dihiin dad looma ooyaana looma ooyaan inay hadduu ogaado kaaraha iska jirayo dayaaraddaa iska duqaynayso oo baabuurkaa iska jeeaya eedo waa midhkooda wuu xusan yahay la dilo daacadoo dhan baa ka sheekeynaya laakiin afartanka dhimanaya iyo dhiigoodu toona qiimo maleh marka nebigu colkan dhan wuxuu usoo guntay saddexda kuna nina inay asxaabigaa risaalada jiday dhambaalwalahaa la dilay ayuu u rasuulku sala allahu calayhi wasalam inta dambena si ay u fasaaruu washayaacahum calayhi salaatu wasalaam wa kaana fiihim wa kaana fi ma wasaa wasaahum bih waxyaabahuu nebigu u dardaarmay colkaa markii uu googoosanayay waxaa ka mid ahaa uqzuu bismi illaah faqaatiluu caduwa allahi wacaduwakum bishaam wasatajiduuna fiiha rijaala fi sawaamic muctaziliina falaa tatacaraduu lahum walaa taqtuluu imra'ata walaa sagiira walaa basiira faaniya walaa taqطacuu shajara ولا تهدموا بناء dardaaranadaasu siinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam taasoo ay ka muuqanaysa xarbigan iyo dagaalku nebigu qaadaya waa xarbu linqaad waa hujuum dadka lagu badbaadinayo laa xarbu takhriibi walifsaadi walintiqaam ma aha dagaal wax lagu baabinayo wax lagu fasaadinayo wuxuu nebigu yihi uqzuu bismi illaah duulimaadka gala idinkoo ilaahay kaashanaya faqaatiluu caduwa allahi wa caduwahu la dagaalama cadowgiina iyo cadowga ilaahay iyo kiina bishaam eryadaa shaam ku sugan wasatajiduuna fiiha rijaala halkaa waxaa idinka heli doontaan rag suufiyaal fi sawaamici qalmooyin qalwooyinka ku jira suufiyaashii kiristanka ee saahidee qalwooyinka galay ayaa idin halkaa ku arki muctaziliina iyagoo iska dheeraadayoo dadkaba ka dhex baxay oon dagaal iyo wixiiba hayninba falaa tatacaraduu lahum kuwa ha u banbixina inaga daaya waxba idin yeelin maayo suufi iska raamaysta oo meel qalwo a galay siyaasada iyo dagaalkoona waxba ka ogeyne inaga daaya halkaa ka gaadha isaga saasaanay diin moodeen warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtiqaa'a ridwaan illah famaa racawhaa xaqa ricaayatiha suufinima iska abuurteen iyadiina ay kasii dhaceen oo ay kasii badbadiyeen oo aanaa ku waajibinin baa ilaha wy waxay u arkayeen diin qalad bay dee fahmeene diin waxay u arkeen dadkoo laga dheeraado oo aan la sixin waxba lagu darsan dhadhanka noloshoo laga tago iyadoo bahalaha loo egaado ayay diin u arkeen islaamkeenu waa khilaafsan yahin sidaas ah. wuxuu nabigu uhi walaa taqtulu imra'atan ruux dubara ha dilina walaa sagiiran ilmo yar ha dilina walaa basiiran faaniyan ku indhaqaboo fadhiistayna hadilina basiir waa mararka qaarkood waa lagu tilmaamaa ka indhalaawaha ah indhoole ereyga iminka markaad indhoole tidhaahdo ma ku indhalaba mise waa ku aan indhalahayn hadda markaad sidiisa udhuuxdo indhoole indhuu leeya wey <laughs> laakiin haddii xagga kale loo dhigo waa indhalaawe indhalaa waa la odhan lahaa laakiin indhoole marka la idhaahdo dee indhuu leeya wey maxaa looga jeedaa waa tafaaul iminka waa deme laakiin allah ay u baxaan wey marka laleeya waa indhoole indhuu leey indhalaaw indhalaawa ayaa indhahu ka maqay laakiin indhoole indhuu leeya wey marka waa loo tafaaulaya waa loo tafaaulaya waay marka basiir waa ku markaa indhala un kasoo qaad faniyan oo iska meel fadhiistay oo gaw ah ama basiiran ku indhaqabo faaniyan laakiin gaboobay oo sheekahoo aan tamarinayn walaa taqdacu shajaran birta ha googoynina nin dhaxleyoo u alla garane islaamkeenna uu sii faafayaae birta inoo daaye walaa tahtimuu binaa'a dhismahana ha duminina ila futuuxaad baa soconaye dal iyo daarba innagaa u aayaya iska daayo ha duminina laakiin intan oo dhan waa la dumin oo waa la layn haddii daruura keento oo loo baahdo haddii loo baahdo haddii habartu dagaalamayso ama odaygu dagaalamayo ama suufigu dagaalamayo ama geedka la hoos galo ama daarta la hoos galo dee waa taa qur-aankuba ka warramay ma qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidn illaahi waliyukhziya alfaasiqiin waxalla wixii geetimiraad isla jidheen ee cagaftiina iyo taangigiina mariteen waa sax buu lahay <coughs> waay walam yazaaluu saa'iriina asxaabtu may dayn inay socdaan xataa wasaluu mu'ta meeshii mu'ta lagu loodhan jira eryadaa shaam xagga dimashik u kuuran ayay gaadheen maqtala alxaaris ibni cumayr saxaabigii rasuulka nebiga ahaa ee xaaris la odhan jiray halkii lagu dilay bay gaadheen wa hunaaka wajaduu halkaa waxay ka heleen qad jamacuu lahum iyaga oo ururiyey gaaladu jamcan cadiima colaad u badan bay soo abaabuleen kicintii abaabulkii shaydaanka ayaa isu baxay oo col badan baa loo diyaariyay colkaasoo minhum ka mida nimankii romanka boqortooyadii bisantiinta wa min alcarabi almuntasira iyo carabtii kristanka ahayd ee kuwaa la caanamaalay waxaasa isa soo urursaday riwaayooyinku boqol iyo kontonno way sheegayan waxay se u badanyhin laba boqol oo kun oo boqol kun oo ciidan ayna yihiin kuwa romanka kuwan kale carabtuna boqol kun yihiin macnaha waxa weeye ragga meeshaa wada jooga unbaa gala un dagaalka ciidan khaasi ma jirin ummadda meesha wada joogta joogtunbaa geli jirta marka dee adag adagtay adduunyadu inay laba boqol isu keentaba way ku adag tahay fatafawada rijaalu ljeish colkii nebiga ayaa tafaawud wadahadal bay galeen fii maa yafcaluuna waxay samaynayaan markay asxaabtii saddexda kun ahaa arkeen waxa meesha soo yuurura ayay tafa wada hadleen ayursiluuna lirasuuli illaah nebigii mafariin bay u dirayaan yadlubuuna minhu madadan iyagoo gurmad weydiisanaya am yuqdimuuna cala alxarb mise dagaal bay ku hinjinayaan aqdama uu dhaqaajiye weeyo u ruqaadsamay am yuqdimuuna cala alxarb horma ma horaynu ugu ruqaansanaa kuwan mise waynu hakanaayo nebigii waxaynu fariin baynu u gurmado waxaynu idhaahnaa meeshii wixii la isku ogaa waxba iska bedelay xaaladii way isbedesheen miyaanu soo noqonaa ma cid baad soo diraysaa soo noqod weliba uguma jira liiske madad inuu soo diro dee goormuu qofka halkaa laga diraa sideed boqoloo mitr eh, kilomitr ka imanaya goor buu soo noqonaya waay faqaala cabdullaahi ibnu rawax asxaabigii cabdilaahi iyo saddexda nina lasoo magacaabay kamid ahaa ayaa asxaabtii diiriyey qalbigu u laxaabaday markaa wuxuu hi yaa qawmi wallah waan dhaartay solkayowe ina aladii takrahuun dagaalkanaa nacaysaan huwa maa kharajtum lahu waa kaa usoo baxdeen war kanaa ka caga taalaynaysaan maanta ee ka cabsanaysaan ila nin naftii loogu yimi inuu cabsado gal buu u yeeshae wallahi waa kaa u soo baxdeen kharajtum waa soo baxdeen tadlubuuna shahaada idinka oo doonaya inaad jihaad ku shahiidaan wa naxnu maa nuqaatilu bicadadin walaa biquwatin walaa bikafra inagu kuma dagaalamayna bui cadad tiro walaa biquwatin awood walaa bikafratin faro tiro badan iyo fara badan iyo awood badan asalkeennaba kuma dagaal galo maa nuqaatilu buuri kuma dagaal gallo ilaa bi haada diin diintan hirgelinteedu maynu ku dagaalamaynaa alladii akramana allahu tacaala bihi ilaahay uu inagu maamuusay war diintan ilaahay uu inagu maamuusay uhiilinteeda iyo nasriga markaynu iyada la inoogu hiilinayo intaynu ku soconaynu ku lugaynayna marka horeba intaasa he ee farahooda iyo faraheenna waxba haysu eegina wuxuu ihi fainamaa hiya qisadu waxay arrinta inoo taallaa waxa weeye ixda alxusnayeyn ixda alxusnayeyn alxusna waa muanasu axsan axsanun xusnaa waa laba wanaag badan laba wanaagsan maaha laba arrimoodoo aada u wanaag badan midkoodun baynu marti ilaahay uga nahay ima duhuur wa ima shahaada inaynu xagga adduunye ku guulaysano iyo inaynu xagga aakhira ku guulaysano duhuurku waxa wey inaynu cadowga iminka adkaano waa mid wa ima shahaada iyo inaynu shahiidno dee xagga aakhira aynu ka guulaysano noocii bilaageerida ahaa en dhimanaynba inaynu noqono waay faqaala naas baa markuu kicintaa iyo abaabulkaa ku sameeyey moralkoodii cirka geeyabaa waxay yidhaahdeen asxaabtii meesha marayd sadaqa wallahi ibnu rawax cabdillaahi ibnu rawax wallaahi run buu sheegay bu mabaadidii xaqa ahaa ayuu ka dhawaajiyey iyo hadafkii qofka muslimkaa ay ah u soconayay waaya marka waa laga gaabsaday tii ahayd fariinaa nebigii ku celin wamadow lilqitaal waxay ku go-aansadeen inay nimanka la dagaalamaan gaalada ahee meesha soo gawriida falaqow hada haadihi اljumuuc waxay la kulmeen aljumuuca almutakaafira colkan faraha badan takaafara yatakaafiru mutakaafirun waa col fara badan oo yazxaf isdaba siqaya oo <coughs> fara badan bay keeneen kaasay la kulmeen faqaatala waxaa dagaalamay zayd ibnu xaarisata radia allahu canhu xata istushhid ilaa uu shahiiday waa ninkii markii hore uu nebigu magacaabay ee isaga hogaamiye ah ayaa horkacay ilaa uu shahiiday faakada raayata jacfaru bni abi aalib jacfar bnu abi aalib jacfar baa markaa hogaamiyey wa huwa yaquulu isaga oo leh yaa xabada aljannatu waqtiraabuha dayibat wabaaridun sharaabuha waruumu rawmun qad danaa cadaabuha kaafiratun baciidatun ansaabuha calaya id laaqaytuhaa diraabuha afaraydaasuu allifuu tirinaya oo markaa naftiisa iyo ta ummadda kaleba uu ku kicinayo ila ilaahay baa waxaridi lmu'miniina cala alqitaal mu'miniinta waxaad ku dhiirigelisaa dagaalka wuxuu ninkani isku xig ku samaynayaa halkan ay joogaane saaxaddan dagaalka iyo saaxaddii jannada labadaasu isku xidhaya markaa wuxu uhi ya xabada aljanna alla jannadu wanaagsanaa bu xabada waxaa loo isticmaalaa eray waxa aad aada u majeeranaysa ama aada u kabanayso ya xabada aljanna alla jannadu qaalisanaa bu waqtiraabuhaa dhawaanshaheeduna aada buu qaali wey dayibatun aad bay jannada laynoo ballan qaado inu ku soconaa u wanaagsanta wa baaridun sharaabuhaa cabitaankeeduna waa qabu waruum nimankii romanka la odhan jiray inu ku soconnaa buuli rawmun maanta iyagaa yoola rama yaruumu rawman waa qaybaha axkaamta tajwiidka mid ka mid a rama wuu qastay rawmun waa wixii loo qastay wey marka waruumu rome nimankii reer ruom oo halkaa soo fadhiya maanta yool bay inoo yihin qad cadaabuhaa waleeya cadaabkoodii baa soo dhawaaday kaafiratun kuwa gaalooday wey baciidatun ansaabuhaa abtirsimadooda way naga fogta waa shisheeye macnaha in la dilo way istaahilaan calaya waxaa igu waajiba ui id laaqaytuhaa haddii aan la kulmo nimankaa diraabuhaa inaan kurta ka jaro idinku waxaad doontaan yeelo oo oh, anigu calaya id laaqaytuhaa duraabuha ah, haddaan la kulmo waa taladaydu halkaasay ku ururtay bu gabaygaas u walam yazal yuqaatil isaguna muu daynin inuu dagaalamo xata istushhida radia allahu canh ilaa kow lagaga siiyey isaguna waa kusii wadayo horay unbu usii socday nin soo laabtay ama hakaday ma ahayn jacfar ibnu abi aalib radia allahu canhu qiso gaara buu lahaa ayuu kasoo soo gaabsaday sheekhuyo macruufka qisadaasi waxay ahayd calanka midigtuu ku hayay midigtii baa lagala eegtay ilaa cadowgu wuxuu doonayaa wixii calaamadu ah dadka calankaasina wuxuu ahaa moralka in badan ku xidhnaa iyo mubaarasadayo markaa calanku hadduu colkaa ka dhaco macnaheedu wuxuu ahaa inay jabeen oo dee waa astaantii la eeganayay marka midigtuu ku qabtay markaasaa midigtii laga jabay bidixdan ku qabtay markaasaa bidixdii laga jaray markaasuu labadii gumuda usoo hadhoo dhiigu dareerayo ayuu ku qabtay markaasa dabeedna la khaarajiyo la dilay ilaa sideetan nabar baa markaa laga helay jirkiisi waaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu ka waramay ilaahay wuxuu ugu bedelay markaasaa wuxuu ihi jacfar dayraan magacaasuu bixiyey jacfarkii jacfarkii duulayy duulayay labadii gacmood ee ilaahay dartii loo rifay ayaa ilaahay ugu bedelay laba baal oo waaweynuu jannada dhexdeeda ku dabaasho oo halkan kaga boodo halkaa ugu boodo halkaa ugu boodo si aan meelinaba lagu tallaabsanba jacfaru tayran ayaa la idhaahdaa marka fa akhada raaya calankii waxaa qaaday cabdullaahi bnu rawax waa gabayaagii nabiga calayhi salaatu wasalaam fataqadama uu dhaqaajiyey uma taradada bacda taradud in yar buu yaro caga sidii qoladii hore markii ay gelayeen dababacada ay ku galeen ilaa wuxuu arkaya labadiisii saaxiib oo ka shubay iyo colkii wax fara badani dhintee isku moral ma aha ninka dee waktigii dagaalka raggii oo dhan intii hore nindoorkii ay markii ay dhinteen qiyaadadii in fara badan ay dhimatay ninka waktiga horgalay ka waktiga dambe galay dee isku moral iyo awood maaha wuu yarha karay laba saddex jeer buu isa soo taagay wuu yar maagay ma baqanine faqaala yukhaaibu nafsa shakilaan buu isqanciyey markaasaa naftiisii wuxuu ku yidhi aqsamtu yaa nafsu latanzilanna baaycatan aw latukrahanna in ajlaba annaasu washaduranna maa lii araaki takrahiina aljanna qad aalamaa qad kunti muطma'inna hal anti ilaa nudfatun fii shanna sida afaraydii jacfar oo kale ayuu isku qanciyey garayguna waa waxyaabaha moralka qofka u dhisa wuxuu hi aqsamtu naftiisiibuu la hadlaya rag kalena waxbuu ku tusaalaynaya wuxuu hi aqsamtu waan dhaartay yaa nafs naftaney latanzilanna wallaahi na dhexgeli buui dhamacda aayacatan adigoo ogol aw latukrahinna ama waad ku qasbanaan ama waad ogolaan ama waad qasbanaan kolleyba adla waad gelaysa in ajlaba annaasu dadku marka ay qayliyaan idaa saaxuu wajtamacuu wey marka loogu yeeriyo dagaalka ee la dhawaaqay allahu akbar la idhaaha waktigaasaad adna geli washaduu ay adkeeyaan arranna kabaha ay geejisaan waay maali maxaan ku arkayaa naf araaki ma li araaki maxaan naf yahay ku arkayaa bui takrahiina aljanata adigoo jannada nacaya wo sideed jannada u nacdaa bui waad soo taagan qad aalamaa in fara badan ayaad qad kunti ahayd mudma'inatan mid ku xasiloonoo ku degan inaad ku dhimato shahiid hal anti adigu ma tihid ilaa nudfatun candhuuf yar baa tahay fii jannatin weel ku sugan iyo qarban manaa kolkii horeba candhuuf yar baad hayado ilaahay uu rixim kusoo badbaadiye dee imikana xaggeed ilaahaa ku diidiyaad kaga hadhi nudfa macluuf yaroo saafihoo qarbad ku sugan shanada qarbadka le waa erayo la odhan karo waxay ku ururayaan guubaabo naftiisa isguubaabinayaa markaasuu dabeetana bushaaraysanayaa markaasuu wuxuu u noolaa iyo wuxuu udhimanayana ku qaracsan yahay isaguna sidaasuu uma اqtaxama bifarasi faraskiisiibuu dafsi uma اktaxama bifarasihi macmaca macmacadu dee waa macadii oo la celceliyey bu macmactu maca annaas dadkii baan isku labarogay wey maca annaas almacmaca waa meel la isku indhabeelay wey oo la isku jahawareeray tiradaa faraha badanee lagu jahawareeray buu bartanka u galay walam yazal yuqaatil muu daynin inuu dagaalamo radia allahu canhu xata istushhida isna waa shahiiday wa saddexdii ninee nebigu uu magacaabayba way iska daba tegeen waa shahiideen fahama bacdu lmuslimiin muslimiinta qaarkood baa waxay dooneen birujuuci ila alwaraa inay dib u gurtaan haaracolkii dee jabiye dib ha gurtaba ragga qaarkood soo jeediye faqaala lahum wuxuu ku yihi cuqbat bnu caamir saxaabiga magacaa la idhaahdo yaa qawm war qolyahaygiyo yuqtal yuqtalu linsaanu muqbilan qofkoo sii jeeda in la dilo khayrun min an yuqtala mudbiran ayaa ka fiican isaga oo sii cararaya in la dilo qofkoo soo taagan in la dilaabaa ka fiican isagoo sii cararaya in la dilo war kolley haddaynu dhimanayna aan sii jeed xagga hore haynaga taalla xabad fataraajacu way soo noqdeen waitafaquu waxay ku heshiiyeen calaa ta'miiri shahmi albaatil calaa ta'miir inay amiir ka dhigaan ashahma ninka qoodha ah ee geesilka ah geesiga ah khaalid ibn اlwaliid radia allahu canhu dib baa la ysugu yar baxo dib buu u gurtay dabeetana war kumayno si ku meel gaalabu ayuu markaas nin kamidii u qaaday dabeedna markii dib loo gurtay aynu madax ka dhignaa khaalid baa markaa arintaa isugu ururtay khaalidna dee goormuu islaamay waataynu soo marneen dee sanadan toddobaad ayuu islaamay sanadii sanadba uma dhammaaninba waktigaa laakiin dee khibradiisiibuu iska wata mabdiiisii unbaa isbedelay oo xaqii unbaa kusoo biray walxaq muxuu keenayaa yasiid lahu lquwa xaquna dee awoodunbuu ukordhinaya marka ninkani khibradiisii iyo farsamadiisii dagaalka wuu iska wataa imikana wuu islaamay oo mabdiibu caday xaq ahaa o xirfadiisii oo xaqii usoo kordhay un weyn markaasaa la war ninkan ninkanay rag isyaqaaneen ishaarada qabata shahmi waa shahaana shahaamada waxaa la yidhaahdaa macnaha tayada qofku uu leeyahay iyo mudakarnimadiisa ayaa laydhaa waa qof nin doorkii weey ninkii markaa eh, halyeyga ah ee baasilkaa geesigaha ee khaalidka ayaa la doortay wa bihimmatihi himadiisa saraysa yididiradiisa saraysa wa mahaaratihi alxarbiya iyo maahirnimadiisa dagaalka farsamadiisa dagaal iyo geesinimadiisa ayuu xamiya haada aljaysh xamaa hada ljeish colkan wuxuu ka ilaaliyey min adiyac inuu ambado inuu kala lumo min adiyac inuu halaagsamo oo xarfada wanaagsan dagaal u leey ayaa colkan wuxuu kaga ilaaliyay min adiyac diyaac waxaa noqon kara inuu colka kusii wado uun meelu ku maranayo taasi waa diyaac marka istraatiijiyad buu qaatay uu ku go-aan qaadan karo dagaalka miyaa lasii wadaya mise waa la joojinaya id cilaa tafcalu alaaa su-aalaat saddex kunoo qof maxay ku samayn karaan bimiatin wa khamsiina alfan boqol iyo konton kun boqol iyo konton kun de maxay ku samayn karaan waxba cadadu jaysh ruum miatu alf wadama ilayhi miatu alfin ukra boqol iyo konton buu sheega waa laba boqoloo kun sida raajixa laba boqoloo kun maxay saddex kunoo qof ku samayn karaan fainahu lamaa akhada raayata kolkii uu calankii qaaday qaatala yowmahu qitaalan shadiida maalintaa dagaal adag buu sii galay wa fii qadihi aroornimadiisii aroortoo kale markuu maanta dagaalamaya berito khaalafa wuxuu bedelay tartiib alcaskar colka habkuu u dagaalgelayay buu wax ka bedelay balaankii hore colkuu udagaalgalo wax ka bedelay siduu bedelayna waa sida fajacala saaqata qoladii xagga dambe wuxuu ka dhigay muqadama xagga horuu mariyey wlmuqadamatu saaq kuwii xagga hore maalmaha ka dagaalamayna xagga dambu dhigay wlmaymanata kuwii midigta xigayna maysara bidixduu geeyey walmaysarata kuwii bidixdana maymanatan midig buu geeyey dee colku wuxuu dagaalamayey afar qaybood laba qayboodoo weerara iyo laba difaaca ama xoojina iyo taliskoo dhexda ahaa intii unbuu kala bedelay qaybid dhamuuma xagga hore geeya oo isweydaariyey fadanna ruum nimankii gaaladahaa waxay u maleeyeen ana almadada jaaa lilmuslimiin in gurmad u yimi muslimiinta farucibuu markaasi argagaxeen waa la argagax geliyey macnaheedu waxa wey dee maalmahan ilaa wiig bay nimankan isa soo hortaagnaayeen meeshuna tiro dheer dee la iskama eeganayo waa meel seef iyo waran iyo waxaana la isla hortaagayo waa rag is-arkayaba dee nooc fariin isu diraya maaye waa nooc is-arkayo isu muuqda marka nimankii ay wiigga arkayeen ayuu ka bedelay qolo cusub baa markaa qolo walba kusoo hagaagtay marka waxay idhaha wallahi gurmad cusub baa yimi iyaba waa kaartu uma akhada khaalidun iljaysh colkii ayuu qaaday wasaara yarjicu ila alwaraa dib buu u yar saaray xata nxaaza ilaa u leexda ilaa muta tuulada muta la idhaahdo ayuu dhinaceeda u yar uruuriyey markii markiiu iyagii wax tusay iska waabiyey argagaxeenay dib u gurteen ayuu isna dhinacaa dib ugu gurtay si aanay firdhab iyo baxsaday ugu egaanin oo in la kala baqday arrintu ay ugu muuqato istaraatiijiyadiisu halkaa uma makafa wuu sii joogay yuraawishu lacdaa cadowgaa la israsaasaynayo tacshiirada la isku ridaya sabcata ayaamin toddoba maalmood toddoba maalmood buu halkaasun difaac kaga soo jirayoo sahanka iyo kolba wuxuu la isku tuurtuuraya uma taxaaya taxaajaza alfariiqaani labadii kooxoodba way kala gurteen kolkii gaalabana dibbay u gurteen isna dib uu gurtay qolana xal gaari weyda iyo horumar ayay u arrinta waa kalama adkaan iyo udhigantaa saddexdii kun ila iyaba waa istaraatiijiyade in lagu yeryeelo waxaa ka roon inaad kalama adkaan noqotaan oo dib u kala gurataan halkaasu ka duulaya ilaa haddii lagu ogaado inaad baqatay ama aada carartay waan lagaa hadhay marka dariiqadii si uu u guuro oo si nabadgal eh, nabadgal ugu tegi karo dariiqadii looga hadhi lahaa weeye tani lianna alkufaara gaaladii danuu waxay u maleeyeen ana alandaada gurmadku tatawaala lilmuslimiin inay muslimiintu isaga daba imanayso tatawaala inay isu soo raacraacayso waxay is dee gurmadkii maalintii hore u yimi toddobadaa maalmood ay halkaa joogeen ma gurmad la-ae muxuunbaa kusoo biiray nimankii marka kolkii horeba kol haddaa ismari weydeen dee maantoo loo soo gurmaday oy soo biireen wallahi ismari maysaa baqahaasaa nimankii ku dhacay waxbada ma jiraan wixii ka dhintay saddexda kun mooyaane iyo wax dhaawacmay mooy waxbana ma soo kordhin halkaasuu ka duulay ninkaas wakhaafuu waxay ka cabsadeen an yajuruuhum inay u eriyaan muslimiintu ilaa wasadi saxaari xaggaa iyo xeebta xeebta badda xaggeeda in loo eriyay ka baqeen xayu laa yumkinuhum halkaasu aan u suuroobaynin atakhalus inay meel u fakadaan waxay tidhahan wallahi arnay idinku moosaan xaggaa xeebta iyo badda dabeedna way baqdeen wabidalika inqaaca alqitaal halkaasuu dagaalka isku taagay wuu sii wadi kari waayey dabeetana xalkaasu keenay inuu raggii soo badbaadiye baaqigii haray maalintaa horuu dagaalamayna tijaabuu qaaday waqad naca nabiyu sala allahu alayhi wasalama zaydan wa jacfaran wa rawa bna rawaxa saddexdaaba nebigu waa wuu geeridoodiibuu sheegay naca waxa weeye nacyiga waxaa la yidhahda qofkoo geeridiisa la sheego geeridoodiibuu saddexdaaba asxaabta u sheegay qabla an yatiyahum khabaruhum intaanu warkoodiiba soo gaarinba waayo nebiga waxaa loo soo rafciyey dhulkii baa loo soo toosiyey iyo eryadii laysku haysto markaasuu dabeetana halka ah ayuu videogaa ilaahay buu ka daawanayay screamka ah t vgaasaa laga tusiyey dabeetana halkaasuu ka eeganayay marka isagoo madiine jooga nabigu oo asxaabta hortaagan oo mimbarka kala hadlaya ayaa faqaala wuxuu uhi akhada raayata zaydun fausiib calankii waxaa qaaday saydo markaasuu dhintay uma akhadahaa jacfarun fausiib jacfar ba haddana qaadoo shahiiday uma akhadaha bnu rawaaxata fausiib cabdilaahi baa qaadoo isna ka socay wa kaanat waxay ahayd caynaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga labadiisa indhoodna tadrifaan way ilmaynayeen oo asxaabtiisa iyo shuhadada ah nin doorkaasu usii maaragtay nebigu ka ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam uma qaala dabeed nebigu wuxu uhi isagoo asxaabta u bushaaraynaya xataa akhada araayata ilaa uu calankii qaaday sayfun min suyuuf illaah seef ka mida seefaha ilaahay seefaha ilaahay oo cadowga duldhigay mid ka mid ahoo ah khaalid ibnu waliid ayaa qaaday xataa fataxa allahu calayhim ilaa ilaahay uu u furay meeshii oo cadowgii oo u arkay inay ka adkaadeen iyaba waa fatxi fatxigu marba heer buu taagan yihi ilaa ilaahay uu furay oo uu ku badbaadiyey muslimiinta wajaahu rajulu nabiga waxa u yimi calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi faqaala markaa wuxuu yihi yaa rasuula allah ina nisaaa jacfarin yabkiin jacfar dumarkiisiibaa darooranaya xaaskiisii iyo hablihii markaa ay qaraabada ahaayeen ayaa geeridiisa daraaddeed yabkiina u ooyaya faamarahu nebigu wuxuu faray an yanhaahunna inuu u diido war ninkaasi wuu jannaystaye waxba ha u barooranina dumarkaa ku dhaho naga aamusiibu ku yidhi fadahaba arajulu ninkiibaa u tegey uma ataa haddana wuu soo noqdayoo faqaala wuxuu nebiga ku yidhi qad nahaytuhunna waan u diiday baroortiio falam yuicna igamay tala qaadan igamabay dhegaysanba faamarahu fadahaba haaniya mar labaad buu ihi ku noqo uma jaa kolkaasuu ninkii soo noqdo wuxuu ihi wallaahi laqad halabnanaa way naga qaalib noqdeen way naga qaalib noqdeenoo kala joojin waaye buuhi baroorti may daynin faqaala lahu calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxa uu ku yihi uxtu fii afwaahihina turaab haddaba ciid qaadoo afka kaga shub hada alxadiidu waladii qablahu akhrajahuma albukhaari bukhaari baa wariyey ciid haddaba ku shub waana la ogolyahay islaamta aamusi weyda in dam lagu siiyo oo lagu aamusiiyo macnaheedu waxa wey adigo haddaad joojin weydo lagu aabo yeeli maayo adigu haddaad joojin weydo adna lagu joojin maayo wy dan baa lagu siinaya waa siduu nebigu uhi qofka aragtaan isagoo dadka aada u ammaanaya ciid ku shuba asxaabi baa dabiqa oo ciid ku saydha markaa nin wax ammaantii kala joojin waayo walama aqbala aljeyshu ila almadiina kolkii colku madiina uu kusoo soo noolay qaabalahum lmuslimuun muslimiintii madiine deganaa ayaa colkii ka hortegay yaquuluuna lahum waxa ay ku leeyihiin yaa furaar waar kuwii soo firdhabayow yaa furaar ciwaankaasay u dhiibeen aryaane arma firdhadkiibaaba arma firdhadkiibaa hayda faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ihi bal hum lkuraar war waa laba kacleeyayaashiiyo iska daaya kasta magacaasi u bixi isaga de haddii colhelo uu soo jebiyey moral jabna in lagu dara maaha afarna wuu cararay wey karana wuu ku ragaal celiyey wey nin baa faraskiisa ammaanaya carbeedo wuxuu hi mufirun mukirun muqbilun mudbirun macan kajulmuudi sakrin xadahu saylu min calw manaa mukirun mufirun wuu sii cararaa soo cararaa muqbilun mudbirun wuu sii jeedaa soo jeedaa case buur ka soo daadegayad moodaabu taa adigu de waa eray lagu caayo qofka fakada armaqoladii firdadka ahayd ba ama aybsan ma kuwa ahaydeen ba idhaha sui bal hum lquraar war war waa noociis labarogay war waa kuwii isku labarogay isaguna yii cadowga isu ka dhicinaya dhanna habar fadhida dee lagdenila fudud ya waxa la isla soo marayba miyay ogyihiin ba ninka kun kilomitr ka soo dagaalamay intaa dhimasho iyo dhaawac ahaa ee waxaad aragtay dad meeshoodii degan oo dhaqaalo lahoo dawlad boqortooye ahoo guuni u dhisan tahay ay heshay ee kasoo badbaaday ninkaasi waa nin islabarogay magaca uu nebigu u baa saxa alquraar danna almuqiimuuna bilmadiina kuwii madiine iska joogay waxay u maleeyeen anna inxiyaaza khaalid khaalid oo soo badbaadiyey biljeishi colka soo celiyey haziimatun inay jabitaan ahayd markuu khaalid madax ka noqday uu inxiyaad meeshii ka soo saaray ayay u maleeyeen inay ahayd inay soo firdhadeen saasay moodeen rasuulkuna wuxuu og yahay waxaanay kuwan sii fadhiya ogeyn oo isaga iyo ragga meesha ka dagaalamay baa isku sii waxu ogsoon noocan laakiin wax eedaynayaa dee maaragtay iyagu waxba kama warhaya waxba kama warhaya waxaa la idhaahdaa xadiidku nabigu ku uri calayhi salaatu wasalaam laysa alkhabaru kalmucaayana aw laysa almukhbar kalmucaayin ninka loo waramay iyo ninka wax arkay isku mid ma aha oo isku xaqiiqa maaha walaakina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu araahum wuxuu asxaabtan reer madiine u tusiyey ana dalika arintaa khaalid uu sameeyey min makaayid اlxarb xeel dagaalin ahayd ilaa mutaxarifan liqitaali aw mutaxayizan ilaa fia ilaahayna labada jeereed macrikada dagaalka laga bixi karo mar qolo gurmud loo fidinayo iyo mar xeel dagaal loo baxayo labadaas u fasaxay marka mid kamida bay ahayd xeel dagaal bay ahayd dib u gorasho xeel dagaal bay idhahda waktigan casrigaa ah. waa inkastoo iyagu baqaha ku sheegaan markay cararaan bay ereygaa isticmaalaan waaya marka xeel dagaal bay waafnaa calaa khaalid nebigu khaalid wuxuu ku ammaanay fii mahaaratihi maahirnimadiis xariifnimadiisa uu raggaa kusoo badbaadiyey ilaa xaaladda ilaahay la socodsiiye taasuu ku ammaanay war waad ammaanan tahay raggana waad soo badbaadisay magaca qaaligaana uu bixiyey sayfullahi almasluul seefki ilaahayn galka ku jirin ayuu magacaasi u bixiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam dagaaladii berihii dambe xuruubu ridde abubakr sidiiq radia allahu canhu dee uu galay iyo macrikadaas waxa uu ka xaqiijiyeyna dee taariikhdaad ka akrii karaysa sidaasaa dagaalkaa xaaladiisu ay ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam qoyskii jacfar si gaara ah ayuu u tegey caruurtiibuu timaha ka xiiray yaryaraaya uu ka tegey xaaskiisiina waa tacsiyadeeyey dadkii caailad ahaana waxau lahaa isnacuu liaali jacfara طacaaman fainahu qad jaahum maa yushkilhum war jacfar iyo xaafadiisa bal tacsiye ugu tago raashinka u sameeye waxa u yimi wixii qabsan lahaayeen wax ka mashquuliya oo qofku kolkuu maskaxiyan u mashquulsan yahay waxba ma qabsan karayo baahiyihii uu baahnaa marka way dadkaasi way mashquuleen oo naxdin baa mashquulisae bal tacsiyeeye oo raashinkana usoo kariya taasoo maaragtay fiqi ahaan laga qaadanayo qofka laga geeriyooday in la caawinayo waxbaa cunaa la siin karaa wuu dharkaa loo maynayaa waxaa loo karinayaa maalmaha maaragtay qofkuu yaro geeriyaysan yahay wixii lagu tari karaa loo fidinayaa intuba waa jaais in qalbigiisa la dejiyo oo loo khidmeeyo oo hadduu dadkiisii waayo dad kale inuu leeyahay oo jaariyo ehelbale inuu arko oo aanay isugu darmin geerida iyo waxshada iyo cidlada labadaasi aanay isugu darmin laakiin arrin maaha teenan ah intoo wixii agoontaba dabka la saaro dad waxbay keenayaan laakiin wixii agoonta loo keenayba dabkaa la saaraya oo awr badanna waa lagu cunayaa ari badanna waa lagu cunayaa marduufyo fara badanna waa lagu cunayaa tusbaxyo badanna waa la jiidayaa dabeetana meeshuba de waxay isqabanayaan qiiq iyo qayilaad <laughs> waa xaqiiqo jirta wey marka wixii agoonta loo keenay way basbeenayaan taasi arrin maa arrin maa inta inta uu nebigu jiray tacsiyada caleyhi salaatu wasalaam waa intaa wey iyadoon maaragtay ah xaniifta iyo wax kale la dhigayn iyo wixii lagu tarayo adduun le ee raashinle ee iyaga iyagaa la doonaya in la dejiyo wax lagu taro in iyaga waxba la moodi maayo laba marxaladood oo inaga qofku xasaasiya labada jeerba waxtar u baahan yahay ayay dadkeenu dulbuuxiyaan mar waa markaa laga dhinto oo qofki isagiibaa u baahan in wax lagu taro oo wax lagu kordhiyo oo mooral ahaan iyo maal ahaan iyo wehel ahaanba marna waa markuu aroosto ya arooskana de halka lala maraya waad garanaysa ninkiiba markii horeba gabadhii gacanta soo marisayoo sodohodiina fujaankii cagta ay sii marisayoo sodonkiina uu kasii horeeyey ayay noocii soo xaadirayna intii u udambaysa kasii furaya intii uu biilka ka dhigan lahaa dabeetana muddaa masaariif laanaya aanaya reerkaas waa mushkilad runtii ay umaduhu ka horu mareen iminka caalamka wax la sameeya waxaa la idhaha azawaaj aljamaaci aroos jamaaciya waxaan maqlayay masr waxaa la sameeyey kun aroos oo isku mara suudaanna waxay sameeyeen laba kun oo aroos oo isku mara laba kun oo qof waa laba kun oo nin iyo laba kun oo dumara ah. balka waran hargeysad nuskeeda wada aroos <laughs> in xaafa degta marka waxaa hay-adaha khayriga ah ee samafalka iyo dawladda ayaa ka bixinaya waxaa la isugu keenaya darabuunka eriyada kubadda cagta garoonkaasaa la isugu keenayaa halkaasaa xafladii lagu dhamaynaya qof waliba tagsigiisu xaafadiisa ugu hoyanaya wixii kaleo dhan waa laga qaabilay waa farsamo wanaagsan o inaga dhiman waaya waa mawduuc kale kaas laakiin munaasabad ahaan aynu ukeenay hal arrintaa gazwatu mu'ta oo sanadii sideedaad ahayd saas ahayd sanadii sagaalaadna muxuu qabtay nebigu dawaynaga arki doono dagaalkii ugu cuslaa ayuu galay oo ah tabuuk soddon kun oo ciidan u kaxaysa nimankii mar haddii la mari waayey oo ay fara sheegteen ee xoog sheegteen soddon kun oo ciidana buu abaabulay munaafiq kastaabaha sohanka gaaree markaasuu eh, ka dhawaajiyey halka uu tegayana war halkaasaanu ubaxaynaa bu nimankii rawman baan u bereeraynaa soddon kun oo ciidanuu isu abaabulay markaasuu hilifaa uqaaday calankiibuu muddo dheer ka taagay oo meesh bandiiladii markii la xeedhay baa dabeetna uu ka soo noqday rasuulku sala allahu calayhi wasalam labada markaa sanadii sagaalaad be tan sideedaadna dee waa inaga arki doono xaggaasuu safeeyey iyo maka markuu sanamyaashii buufiyo xaggaa daadiyey ayuu salamyaashii waqooyigana ukacay labadaas sanadood ayaa guulaha ugu weynaa sariya tanna waxa weeye koox kaleoo gaabo ah ama col kale oo isaguna colyaro ahaa <clears throat> wa fii jumaad alaakhira jumaad alulaadahay jumaad alaakhir waa bishii ku xigtay haddana beri qula la nasan maayo haddaad adugu iska seexatay ama aada iska allaysatay nebigu bil qula muu nasanin calayhi salaatu wasalaam bishii labaad ayuu haddana meesha la daali la odhan maayo dhaawicii iyo dadkii agoomaha aha iyo waxaa la shafshafeeyo yaa yaa arrinku ha xunuf baxo ma jiro meel lagu xunuf baxayaa ma jiro bishii labaad bu haddana abaabulay waxaa nabiga soo gaadhay balaqahu calayhi salaatu wasalaam ana jamcan min qud min qudaaca ah koox reer qudaaca ah waayo isna waqooyigiiun yatajamacuuna fii diyaarihim inay isku uruursanayaan eriyadooda waraaa waadi lqura waadi lqura agtiisa waadi lqurana waa meelahan tabuuk ka sokaysa liyuqiiruu cala lmadiina inay madiine soo weeraraan bay isu diyaarinayaan waa sanqadhagaysi markay kolkii ay maqleen halkaa laguma soo guuraysan ilaa cadowgu isbidhaansadaaye guul iyo iyo guuldaraba halkaa waa lasoo waabiyey kolkii ay maqleen ayaa kuwii halkii lagu dagaalamay barkeedba waa ereyada soke ee madiinada aan ka fogeyn ayaa qola isku soo urursatay madiinada lafteeda aan tagnabay fa arsala lahum nebigu waxa uu diray camra bna alcaas asxaabigii camr bna alcaas la odhan jiray fii alaai miati rajulin saddex boqol oo nin buu hi horka camr bna alcaasna isagoo isla goormu islaamay dee khaalid bay isku marahayaan ama wuu ka dambeeyeyba sanadan sideedaad bilow dhowr bilood buu isaguna islaam yahay baaqaadka iyo tamarta qofka bani aadamkaahi uu leeyahay islaamku wuxuu jideeyey in la jiheeyo qofka bani aadamka hadduu tamar leeyahay oo uu khibrad leeyahay oo uu cilmi leeyahay in laga faa'iideeyo wey sida ugu qurux badan looga faa'ideeyo haddii kale waxay ku qarxaysaa tamartiisaas meel aan la mahadinayn meel ama mucaarib buu isu rogayaa ama mid wax kala tirdhiyu isu rogayaa ama way ku raasukhaysaa way ku qarxay marka tamarta qof wal oo soo kordhaba marka u horeeyu tamartiisa ka faa'idaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ah, yadacu rajula almunaasiba fi lmakan lmunaasib ninka munaasibka ah wuxuu dhigayaa meesha ku munaasib yahay eeg wuxuu ku yihi camru bnu caas oo dhowr bilood islaam ahaa buu nebigu madax uga dhigay saddexdan boqola nina ku duulaya waqooyiga saddexdaa nin waa maxay waa min turaati lmuhaajiriina walansaar waa xulkii muhaajiriinta ansaar ayuu madax uga dhigay asuraat waa annafiis shariif qofka qaaligaabaa la ydhaha suraat siduu xasaan binu saabit markuu gabayayey isagoo ku tiiqtiiqsanayay yahuudda markii laga gubay dhulkoodii iyo wuxoodii la kharaabiyey wahaana calaa suraati bani luayin xariiqun bilbuwayrati mustatiiru wallahi nimankii sharafta sheeganaya reer yahuudeed waxa ku dhacay bui in iyagiiyo daaro iyo guryahoodiiba la gubay oo meeshii laga huriyey marka nebigu raggii madaxda ahaa ee xulka ahaa bui war camru bnu caasow horka cimiqaadu uma amadahu wuxuu ku xoojiyey biabi cubaydata bni ljaraax waa ninkii sida jannada loogu bushaaray ayuu hi ka dabatag fii miatayni min almuhaajiriina walansaar laba boqoloo muhaajiriintii ansaarti iyo saddex boqoloo hore shantaa boqol marka qoladan dambe xoojinta ah taliyahoodu waa kii horaba jenaraalka hogaaminaya waa camru bnu caas raggan dambena ayaa ku jira fiihim abubakar wa cumar abubakar iyo cumar baa ku jira haddana camru bnu caas baa hogaaminaya leannahu ninkani waxa weye rugacbaa xagga dagaalka ah ase khaalid oo kale waaya ninkii markii dambe dee masar furay wey falaxiquu camran qabla an yasila ila alqowm qoladan dambe waxay gaadheen camar iyo colkiisa intaanay halkii lagu duunaya gaadhin waqad araada waxay dooneen rijaalu min aljeish colka rag ka midabaa waxay dooneen iiqaada naarin dab inay shidaan qoladii ku biirtay ee xoojintahay aabakar iyo cumar la socdeen abu cubayda hogaaminayay markii ay u tegeen ayay dooneen inay dab shidaan famanacahum camr camar baa amar siiye wuxuu wax daboo la shidi karaa ma jiro weligiinba qabow meeshu waa qabow waa ardu shaam dee qabowgiina xajista buna dab lama shiri karo fa ankara calayhi cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab baa war muxuu sheegaya kani hoos buu yareegayaa moogta faqaala abubakr baa wuxuu yihi inamaa bacaahu rasuulu llahi calayna ra-iisa war nebigu isagoo madaxa buu inoo soo diray nabigaa soo diray ra'iisan calayna madax buu dee ninku limacrifatii bilxarb dagaalkuu yaqaanaa akara mina si inaga inaga badan siaynu dagaalka u si ka badan buu ninkan u yaqaana falaa tacsihi hadiidin dee abubakar baa ku qanciyey haraxba hoose ha eegin ha odhanin waa noocii hadhaaga iminka soo diray ha odhanine laakiin eh, ninkani waa dagaal cunbu ninkani waa nooc dagaalka yaqaano ninkani waa khabiir mutaqaacid waa khabiir khabiir munafid ah in dagaalka u naqaan si ka badan buu yaqaana marka nacaasii kartid buri cumarow famtasala uu hogaansamo wuxu cala ara'si walcayn dee aqbalay haddaa kor hadduu dee inagana yaqaano madaxdeenniina iyo aqbalay isaguna dee wuxuu eegayaa dab la shiday dee waa yool col dab shitay meeshuu jooga sababtaa la arkayba iyo tiradiisa iyo wixiisa waa farsamo dagaalo walamaa xalluu markii ay degeen bisaaxati lqawmi kambalkii qolan ay ku duuleen xamaluu calayhim way ku hinjiyeen falam yakun mama noqoninba akara min saacati saacad wax ka badanba laysma haysanin xataa tafaraqa alacdaau munhazimiin colkii ilaa ay kala yaaceen muddo yaro saacada markii ay socotayba midhba meel buu maray kuwii ay meesha ugu tegeen ay surursaday gaasdagoolihii meesha isku biirsaday waa kala yaacay fa jamacuu qanaa'imahum bay soo ururiyeen wa araaduu waxay dooneen itibaaca afarihim inay raad guraan wixii ay ka yaaceen saala saale budhule saasaana kaaga haday markii ay wada wixii ay hayeen daadiyeen ay urursadeen asxaabtu inta afka udhigteen ayaa waxay dooneen itibaaca asarihim inay raad guraan inay raacdeeyaan famanacahum qaaiduhum hogaamiyahoodii baa udiiday qaaidujeeshkii oo camaraba in lama raacdaynayo halkaas wuu jabay wixii alaynaba calfe ka qaadanay raacdayn mayno istaraatiijiyad kalu taana u arkay waay iyadoo wixii la xambaartay la sito haddii laga daba tago iyagoo meelaan la filaynin oo la sahaminin ku jira inay colka ka dhex toosaan baaba suuragal aho bidhba meel lala maran uma rajacuu ila madiinai daafiriin madiine asxaabtu kusoo noqdeen iga guulaystay labada arimoodba wuu ku khilaafay fulisto macnaha kolkay murmeen labadaba uu ku hakiyey arrintaa hore laba arimood laba mooshin soo jeediyeen ee uhi labadaba lama yeelay dabna lama shiday codkana lagama daba tegayo halkaasaynu ka noqonayna labadaa markuu diiday tu saddexaadba haddana timi oo lagu qabsaday wa baynamaa hum fi ariiq iyagoo wadada maraya adrakat camra bna alcaas janaaba jihaabaa ku dhacday hogaamiyihii camr bnu caas fii laylatin baaridatin habeen qabow ayaa jinaaba ku timi falamaa asbaxa kolkii waa barisaybaa qaala wuxuu idhi in ana ikhtasaltu haddaan maydho halagtu waan dhimanaya wallahu yaquulu ilaahayna wuxuu leeyahy walaa tulquu biaydiikum gacmihiina ha ku tuurina waa naftiina une ila tahlukati halaag ha isdilina ayuu ilahay yidhi uma tayamama wasalla intuu gebagabaysto cawkii tukiyey iyaguna waxay idhaahdeen walaloo laloo jinaabaysan hana tukinina biyaad helaysaa maydho waraxba maydhan ma ina isku hagaaga bu <laughs> ah, waanu halaagsamaynaay adeer meeshu waa ardu sham baras baa fadhiya haddaanu biyaha isku taabano khatar baanu gelaynaa adeer bal fiqigiisa eeg macnaha fiqigiisa muddo kooban buu muslim yahy laakiin islaamkaa markiiba ku dhibcay maqaasida kolkaad qaadato iyo usuusha islaamka furuucdan aadaa u karaya ama wax badan baa si si dhib yar u karaysa uma amara bisayri saddexdan arrimoodba nabigaa looga caban doona qisada xaggeeda damo saddexdaba isagu ku garsiinaya uma amara bisayri hala guura buud xataa idaa wasaluu ila lmadiina kolkay madiine gaadheen qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu istaagay yas'alu can ambaa'i safarihim wuxuu ka waraystay safarkooda iyo wararkiisa kamaa hiya caadatu sidai caadadiisu ahayd colku markuu soo noqdo si uga farxiyo si uu baaqiga soo hadhay u dhiirigeliya ayuu odhanaya bal ka sheekeeya ya wacdarihii meesha aad soo marteen iyo guushii iyo wararka uga sheekeeya marka dabeetana waraysiga shir jaraa'id buu la yeeshay ninkii qaa'idka ahaa iyo ku colkiibu waraystay fa akhbaruhu waxay u warameen bimaa naqabuuhu waxay ku diideen camra bna alcaas camr bn caas waxay ku diideen bay u sheegeen min nahyihim can iiqaadi الnaar dabkii uu diiday wa nahyihim can itibaaci alcaduw iyo cadowga dabagalkiisii uu diiday wa salaatihi junuban tukashadu tukada isagoo jinaabaysan saddexdaa arrimooda hoosta laga xariiqay saddexdaa eedood baan u haynaa baa la yihi taliyahaagii ninkii qaa'idka ahaa fasa'alahu calayhi salaatu wasalaam can dalik oo bal ka warran bu i arrimahan wuxuu doonayaa inuu isbaraxo faqaala markaasaa wuxuu hi manactuhu min iqaaci min iqaadi alxarb annaar dabka shididiisii waan u diiday lianlaa yara alcadow qilatahum si aanu cadowgu u arag tiladooda yar fayadmaca fiihim dabeetana aan usoo damaacin hadday qolo waliba dab shidato sowlasahanso waa la ishaaksanaya madowgaasay ayay ku fara badan yihin laakiin hadday wada siraataan dee oo la sahamiyo la dul maro ardaa walba inta fadhida markiiba ragga khubaradii way tirakoobayaanoo dabeedna waa la damaciila marka ha isla madoobaa wanahaytum can itibaaci alcadow cadowga inay dabagalaanna waanu diideen lianlaa yakuuna lahum kamiin si aan jidgoyn loogu gelin jidgooyn quroo loo galo ayaa ku filan buu iyadoo la kolonyaysan iyo laga dhex kaco wasallaytu junuban dee anigoo jinaabalana arrinta saddexaad haddaan ka jawaabo waxaan u tukaday liana allaha yaquul ilaahay baa wuxuu uhi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka taana daliilkaasaan ku dhiibay wa in ana haddii aan maydhan lahaa halagtu waan dhiman lahaa fatabasama calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu dhoolla caddeeyayoo waasnaa calaa camrin khayraa asxaabigiina khayr ayuu ku ammaanay waa u shaabadeeye wey isagiina wuu hambaliyey ragna wuu ka reebay raggii daba socday waxaad arkaysaa labadii qaa'id colkaa mid waliba maaragtay soo celiyey hambalyadaas iyo nebigu gubaabadaasuu siiyey calayhi salaatu wasalaam dee mid walba nololkiisaa cilka tegaya mid waliba wehel buu u dareemayaa mid waliba waa usoo hiloobaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam allahu subxana wa tacaala